hoggaansamaan ay hilmaamaan alla wuxuu yidhi waataquu cabsada yowma turjacuuna fiihi ila allah maalin gudaheeda ilaahay xaggiisa laydin celinayo huma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat dabadeedna loo oofin doono naf waliba waxay kasbatay wa hum laa yudlamuun iyadoo aan la dulminayn ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga digayaa inaanu ciqaabkiisa hilmaano oo aanu ismoodno inaanu sax intaana jannada ku xaroon doonno guruurkaas nafta a gelaysaa la diidaya qofka asagoo mu'mina la rabaa inuu rabbigii ka cabsado maxaa yeelay ma ogin berri waxaanu la kulmayno amaam allah ma ogin qabriga waxaanu kula kulmayno ma ogin ma nala cafinayaa mase waa nala ciqaabaya ma ogin ilaahay ma raalli buu naga yahay mase waa noo caraysan yahay idan marka waa inaan cabsannaa oo u cabsannaa lafaheenna kamaa qaala tacaalaa quu anfusakum wa ahliikum naara muuminiintii buu la hadlay alla wuxuu yidhi dadow cabsadoo naftiinna u cabsada marka hore ahalkiinnana naar uga cabsada adinka iyo ahalkiinuba naartaasoo alla sheegay waquuduha annaasu waalxijaara waxaa shidaal u ah oo naartaa lagu hurinayaa dad bini aadam ah iyo dhagxaan ciyaadan billaahi ilaahay baan ka magan gelaynaa ilaahay wuxuu nooga digayaa inaanu noloshan adduunyo isku hilmaano oo wuxuu yidhi falaa taguranakum alxayaatu dunya walaa yaguranakum billaahi algaruur nolosha adduunyo yaanay idin sirin ilaahayna subxaanahu wa tacaala mid dhagar badan yuusan idinku sirin amarka ilaahay inaad dayacdaan idan qofka caaqilka ee muslimkaa ah ee og ilaahay inuu hortegayo isagoo qaawan oo cagacad ee og in qabri la geynayo dadkoo dhani ka soo harayaan oo keligii qabrigaa looga soo tegayo ee og ilaahay inuu subxaanah wa tacaala ghafuuru raxiim yahay haddana shadiid ulciqaab yahay waa walwalayaa waa walwalayaa wuxuu xasuusanayaa adiga haddaad alla hor tagto maxaa ku yaal ma waxaad gelaysaa kuwa alla yidhi wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun ilaahay xaggiisa waxay kala kulmayaan oo uga soo muuqanaya waxaanay filayn qiyaamaha wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun mise waxay gelayaan kuwa alla u yeerayo subxaanahu wa tacaala uu odhan doono yaa ayatuha nafsu lmuطma'ina irjici ilaa rabbiki raadiyata mardiya faadkhulii fii cibaadii waadkhulii jannatii naf yahay xasiloon ku qanacsan ilaahay awaamirtiisa amarka allah ateecsan rumaysan subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa soo laabo adigoo raalli lagaa yahay soo laabo ilaahay raalli kaa yahay oo marka nafta laga qaadayaa dabeedna hadhow la odhan doono fadkhulii fii cibaadii addoommadayda wanaagsan dhex gal wadkhulii gal jannatii jannadayda gal taas ninkii ku guulaysta waa intii la raadinayey waa hadafkii iyo haayadii iyo yoolkii qof kastoo muslima in maalinta qiyaamo ilaahay hortiisa ilaahay uu badbaadiyo yidhaahdo jannadayda gal waan ku cafiye waa khayrkii aanu doonaynay allana ku tilmaamay faman zuxziha can الnaari waudkila اljannata faqad faaz wama alxayaatu dunya ila mataacu lguruur ninkii naarta laga fogeeyo jannadana la geliye baa alla yidhi waa liibaanay faman zuxziha can الnaar waudkila اljannata faqad faaz wama alxayaatu dunya nolosha adduunyana ma ahaanin ilaa mataacu lguruur xoogaa raaxo yar oo lagu kadsoomayo oo lagu sirmayo un wey waxaana sugaya safar dheer safarkaana wuxuu bilaabanayaa maalinta qof walba nafta ay ka dhacdo waxaan hadda ku jirnaa waddadii baan goynaynaa caabiri sabiil baan meeshii la degi lahaa oo daarulqaraar way dhiman tahay oo weligeed la noolaan lahaa aan la dhimanayn waa aakhiro waxaana kuu dhiman oo keliya inaad aakhiro gaarto in naftu ay kaa dhacdo oo qabrigiiba lagu geeyo qabrigu waa manaasisha aakhiro ama yani aakhiro kii ugu horeeye wey qofka qabriga tegay adduunyo waa ka tegey barsakh buu galay caalam cusub buu galay wuxuusan hore u arki jirin buu arkayaa malaa'ig buu arkayaa hawl iyo naxdin buu la kulmayaa qabri baa keligii la geynayaa ama raxmad buu la kulmayaa oo isagoo qabrigiisa ku jira ilaahay ugu naxariisanaya dabadeedna waxaa loo gudbayaa yowma almacaad maalinta ilaahay addoommada u yeerayo yowma yadcuukum fatastajiibuuna bixamdihi wa in labistum ilaa qaliila maalinta alla idiin yeerayo ood ajiibaysaan allah bixamdihi adinkoo mahaddiisa weliba ku dheehan ku dhawaaqaya waxaanad yaqiininaysaan inaad adduunyadii soo joogteen in yar un watadunuuna watadunnuuna in labidtum ilaa qaliila maalintaasaa ilaahay dadka qaar wuxuu ku oranayaa kam labidtum fi lardi cadada siniin imisa dhulkii soo joogteen sir ahaan imise sanadood iyagiina waa jawaabayaan qaaluu labithnaa yawma aw bacda yawm fas'al ilcaadiin maalin ama maalin gelinkeed ayaan adduunyadii soo joognay ee hala weydiiyo qoladii tirinaysay xisaabta qaala in labithtum ilaa qaliila low annakum kuntum taclamuun ilaahay baa ugu jawaabaya waxaad joogteen adduunyadii ku nagaateen in yar haddaad wax garanaysaan afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan ma waxaad u malayseen bilaash inaan idin abuurnay malayaan ujeedda la-aan wa annakum ilayna laa turjacuun oo adinku xagganaga aydan u soo laabanayn masaasaad moodeen fatacaala allahu almaliku alxaq ilaahay baa sarreeya boqorka xaqa subxaanahu wa tacaala maalintaasaa na sugaysa aan dhulka ka soo baxayno qofna qof uusan garab istaagi karin qofna uusan qof wax u tari karin waalidku caruurtiisa aanay waxba u tari karin carruurtuna aanay waalidku waxba u tari karin tol iyo sokeeya aan waxba kuu tari karin dowlad iyo qaran iyo maal iyo sharaf iyo sumcad adduunyada aada ku lahayd aana waxba kuu tarayn waa xaqiiq imaanaysa laa rayba fiih ilaahay baa keenaya maalintaas subxaanahu wa tacaala qof waliba marka ha fiiriyo berri wuxuu u hormarsaday qaala tacaala allah yidhi waltandur nafsun maa qadamat ligad naf waliba ha eegto berri waxay u hormarsatay waxaa qiyaamaha aad la hortegaysa allah haddaba iska fiiri caqiida iska fiiri camal ahaan iska fiiri manhaj ahaan iska fiiri haddaad nabi maxamed raacday caqiide ahaan iyo camal ahaan iyo manhaj ahaan bishaarayso bishaarayso haddaad nebi maxamed ka raa ka leexatay caqiide ahaan ama camal ahaan ama manhaj ahaanna waad hoogtay waad nasiib daraatay waad dhur darsatay waalciyaadu billaah caqiidadii nabiga dib u eeg salawaatu llahi wasalaamuhu calayhi seebuu wax u rumaysnaa alla seebuu u rumaysnaa maxaa caqiide u ahaa muxuu nacay muxuu jeclaaday sala allahu alayhi wasalam isaga iyo asxaabtiisii waddadii asxaabtii uu ku tarbiyeeyey maxay ahayd ko laa ilaaha ila allah oo erey la iska oranaya aan ahayn walaa macbuuda bixaqin ila allah haddii xuruf ahaan loo qoro waa xuruf derbi lagu qoray haddii lagu dhawaaqo on mn micnaheedii aan la raacinna waa xuruf lagu dhawaaqay laakiin hadafku maaha k dhawaaqid keliya lafdi keliya ma aha ee waa lafdi wata micnihii oo la raacayo ilaahay keliya oo la caabudayo wixii ka sokeeyo dhan oo la tuurayo in la caabudo waxaad garanaysaan kelimadan qaaliga ah rasuulkii ilaahi calayhi salaatu wasalaam quraysh oo caraba oo qoyskii isagu ka dhashay calayhi salaatu wasalaam oo dad isla quman oo xaramka degan oo isla weyna isla markaana isu arkay inay nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil raaceen awoowayaashoodna ay ahaayeen oo ismaaciil ku abtirsanayeen iyo ibraahim markii la yidhi laa ilaaha ila allah waa diideen waa diideen dacwadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxayna ku tiriyeen wax looga baxayo diintii awowayaal oo diin cusub ah oo hal ilaahay lagu caabudayo oo wixii awowayaal ay ka dhaxleen oo asnaama oo ilaahay loogu dhowaanayo wasiilada laga dhiganayay in laga guurayo sidaasay u fahmeen waana sida ay ahayd laa ilaha illa allah welina tahay dhowr goor bay usoo dacwoodeen nebiga adeerkii abu aalib waxay yidhaahdeen naga celi wiilka walaalka ama waanu iska celinaynaa ayay ku yidhaahdeen markaasuu maalintii dambe u yeeray markay dhowr goor goodiyeen weliba wuxuu yidhi abu taalib baa odhanaya yaa bna akhi wiilka walaalkeeyo tolkaa waa kaa cabaadeen waana kaa dacwoodeen ee tolkaa maad ka daysid waxa ay dhibsanayaan markaasuu yiri yaa cam sidaa ku qoran kutubta siirkaa hadday kelimad ku dhawaaqaan carab oo dhan ay ku hoggaaminayaan cajam oo dhanna jizi ay uga qaadayaan kelimad baan ugu yeeraya hadday ku dhawaaqaan carab oo dhan bay ku hogaaminayaan cajamna ay ka qaadayaan waxaa kutubta siyarka ku qoran in abu jahl yidhi ma hadihi اlkelima kelimada sidaa u weyn maxay tahay lanaquulanaha alfa mara waan ku dhawaaqaynaa kun goore ama toban goor baan ku dhawaaqaynaa maxay tahay markaasuu yihi alayhi الsalaatu wasalaam sida siirka lagu qoray quluu laa ilaha ila اllah waxaad dhahdaan laa ilaha ila allah aad bay u caroodeen way xanaaqeen way istaageen waa abu jahl iyo abu lahab iyo cutba binu rabiica shayba binu rabiica umaya bnu khalaf walid bin mugiira waa ashraafu quraysh waa madaxdii iyo maqaawiirtii madaxdii quraysheed wey way istaageen iyagoo caraysan markaasay yidhaahdeen ajacala alaalihata ilaaha waaxida ina hada la shay-un cujaab ilaahyadii la caabudayey oo dhan maxamedna mid keliyu ka soo reebay hal ilaah keliya ha la caabuda miyuu yihi rabu samaawaati walard way garanayaan ina haadaa arrinkan uu maxamed dadka ugu yeerayo hal ilaah in la la shay-un cujaab arrin lala yaabo wey وانطلق almana-u minhum madax iyagii ka mida way socdeen wayna isu dardaarmeen baa alla yidhi an imshuu wasbiruu calaa aalihatikum ina hada la shayun yuraad an imshuu socda wasbiruu ku adkaysta calaa aalihatikum ilaahyadiina ku mintida shirkigiina ku mintida ina hada arrinkan maxamed wadee tawxiidka ah salawaatu اllahi wasalaamu calayhi la arrin ujeedo laga leeyahay weeye arrin siyaasad kale ay ka dambaysa weeye ku mintida diintii awowayaashin ha ka yeelina idan way garteen manhajkii caqadigaa uu la yimid nebiga calayhi الsalaatu wasalaam oo ah laa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudo ma jiro alla mooye caqiidada saliimka ee tii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam qofkii raacay baa liibaanay oo badbaaday kun iyo afar boqol oo sano kadib nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baan maraynaa hadda qarnigii afar iyo tobnaad ee hijrada kun iyo afar boqol iyo kow iyo afartan ayaan maanta joognaa nebi maxamed geeridiisi waxaa laga joogaa kun iyo afar boqol iyo soddon iyo kow sano maxaa yeelay taariikhda hijrada oo tobana ayaa alla oofsaday salى اllahu alayhi wasalama waxaa qarsoomay zaman dheer caqiidadii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa daboolay abaatiil fara badan baa lagu qariyey shiica soo baxday qadariya ka daba timid muctasila ka daba timid waxaa la daboolaya xaqii waa daboolmaya xaqii nadiifka nuurkii nebiga sala اllahu alayh wasalam qoladii ugu horeysay oo markii horeba ka hor timid oo ka leexatay shiici ahaay oo bile aadan inay caabudaan cali bn abi aalib inay caabudaan asxaabtii nabigana lacnadaan waxaa ku xogsaday khawaarij oo waddo kala maray oo yidhi cid walba gaalo ku sheegay xataa cali bn abi aalib oo firqa dalla munxarifa murjiaa timid oo yidhi cidna dhib mara dadkao dhan waa fiican yihin ya faraah kulli khayr mushrik iyo mulxidba waa xaggooda waa la soo dhaweynay waxaa yimid qadariya oo ilaahay qadarkiisa inkiray subxaanahu wa tacaala waxaa yidhi jabariya oo qadarta ilahay dhinac kale ufasiray oo ilaahay dulmiye subxaanahu watacaala waxaa yimid kuwo sifaatkii ka leexday mucatala oo ilahay sifaatkiisi inkiray yacni kuwo mushabaha la yidhaha ilahay makhluuqa u egyahay dhahay subxaana allahi kuwo kale oo inkiray ilaahay subxaanahu watacaala inuu carshiga ka sarreeyo mar boqolaa imaanaysay maxaa daboolmaya xaqii asiilkaa nebiga sala allahu aleyh wasalam qarnigii afraadna waxaa yimid xallaaj mushrigii weynaa suufiga ahaa ee yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa loogu dhowaanayaa makhluuq baa la baryayaa si alla loogu dhowaado bal isagu ilxaad buu keenay wuxuu keenay alxuluul walitixaad waxaa la yidhaahdo ilaahay iyo makhluuqa isdhex galay oo isku samaysmay buu yidhi subxaana allah haddaad geed u yeerato allaad u yeerato haddaad dhagax u yeerato allaad u yeerato isagiina waxaaba kasii dambeeyey ibnu carabi daalimkii weynaa mulxidkaa ee gaaray inuu yidhi ilaahay makhluuqa anuu igu jira ana anaa allaan ahay halkaasay gaartay ilaa markii dambe tasawufku fiday markii caalamulislaami ay dowladdii tataarku qabsatay gaalada ahayd ee culimo badan la laayay kutubtii qaar badda lagu shubay qaarna la gubay maxaa soo ifbaxay shirkigii inuu islaam noqday shirkigii inuu islaam noqday oo la moodayba qofkii ilaahay kayrkii u yeertahay oo awliyada ku tawasula ama ambiyada ku tawasula ama wax u gowraca ama u yeerta ama qabuuraada ku tawaafa kaasu inuu iimaan saxiixa leeyahay diintii nebi maxamed oo saxan ninkii yidhahda war sidaan ma aha ilaahay saan ma ogolana bidci waalan oo wareersan inuu yahay tii baa marka burqatay caalam alislaami keligeen maaha caalamkii islaamka oo dhan min morocco andalus ka soo bilow ilaa jakarta in ka jakarta waa indonesia in ka badan konton iyo laba dowladood weyaan ayaa inta shiicada ee yar marka laga saaray iran iyo qayb ciraaq ka mida ah iyo azerbaijan iyo keyr afghanistan ka mida ah, intaas waa inta shiicadu xoog ku leedahay meelo kale ku yar yaryariyo si suuriya way jirta inta kale sunni bay u nasab sheegtaan laakiin waa sunni qabuuri noqday ilaa dad yaroo alla ka badbaadiye mooye maxay qabuuri ku noqdeen inay kulligood isku raacsan yihiin sheekh cabdulqaadir jilani raximah llah inuu yahay sayid اlwliyaa ma nebi maxamed saa sheegay xagee ku taalla ma qur'aan baa lagu sheegay ah, waxaa iman doona sheekh cabdiqaadir jilani oo sayid اlwliyaa ah oo dadkayga u shafeeco qaadaya oo qawsul acdam addoommada u gurmanaya oo ninkii raacaa badbaadaya xagee bay ku taalla waa been fakatay oo fakatay oo fakatay oo xoog intay yeelatay maskiinkaas baqdaad ku aasan la siiyey heer ilaa ilaahnimo oo kale loo baryey maxaa yeelay anoo xamar jooga haddaan u yeerto isagoo baqdaad jooga micnaheedu waxay tahay isagoo dhintay oo baqdaad jooga ku aasan inuu imaqlayo ilaahay baana meel walba wax ka maqla subxaanau wa tacaala addoon weeye dhintay tiisa haysata ma ogin wuxuu ku sugan yahay asna ima oga waxaan ku suganahay yaa labadeennabana maamulaya allah subxaanahu wa tacaala iyo intaasoo culamaa tijaani dasuuqi burci yani fara male tiro male ilahay kheyrkii olay oo caalamkii kala wey geeska africa annagu aan deganaha usoo noqo maxaa masiibo ka taagan oo weliba islaam la moodaya oo weliba qofkii inkira la caayaya laaf laga adaynaya min koonfur ilaa waqooyi madiintii nebi maxamed ba biyoolaya labuuba u weys burhaan badanow abka waaye in la yidhaahdo oo lagu dawaafo qabriga uways madiintii nebi maxamed ba maya wallahi waa la wada ogyahay ilaah rasuulkiisu waxaa beri bay ka yihiin qofka caddaynayaan mushrikiintu waa colaadinayaan iyo kuwa mushrikiinta ualgiy u xagliya ee murjiada iyo zanaadiqada ah ma ogola in xaqa la caddeeyo ma ogola in loo cadeeyo ummadda laga badbaadiyo dadka waddada naarta ee loo wado maxaa yeelay hadduu rufeeci u yeerto marna u yeerto maxamed muumin u yeerto marna u yeerto xuseen baaliyaale marna awbarkhali uweys u yeerto marna jiilaani u yeerto marna alla u yeerto maxaa la yidhahdaa qofkaas waa mushrik wuxuu baryayaa intaasoo ilaah maxaa yeelay baryada allah iskale waa cibaado cibaado alla lahaana haddii cid kale loo leexiyo waxaa la yidhahdaa shirki qaala tacaala ilaahay baa arrintaa ka warramay isagoo ka hadlaya mushrikiinta ilaahay cid aan ahayn u yeedhanaya cidduu dantaba ha u yeerto malag ha u yeedho nebi malag sayid sheekh weli awowe wuxuu raba ha u yeerto qaala tacaala waman adallu miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ilaa ywmi alqiyaamah wahum can ducaa'ihim gaafiluun waidaa xushira annaasu kanuu lahum acdaan wa kanuu bicibaadatihm kaafiriin yaa ka baadi badan mid ilaahay sokadii u yeedhanaya mid aan baryadiisaba maqlayn ilaahay baan idinku dhaariyey ma jiilaani baa maqlaya in loo yeedhanayo ilaahay baan idinku dhaariyey ma uweys iyo sheekh nuur iyo xuseen baaliyaalaa maqlay mase cabdaliya cawareer iyo xaaji makaahiil iyo sheekh oy ayaa maqlaya in loo yeeranayo maya laakiin kadib iyo shirki ayaa diin laga dhigay markaasaan boqolaal sana lagu soo socday oo lagu ilmo dhalo lagu dhaqanayay waa lala yaabay maanta markii la yidhi ilaahay keliyaa loo yeerto awliyayaan loo yeeran maya awliyadeennaan ku kumintideenna iska ilaaliya arrinta nimankaanu wadaan waa ujeeddaa laga leeyahy wuxuu u egyaha hadalkii qurayshi tiri oo ahaa animshu imshuu wasbiruu calaa aalihatikum ina hada la shay yuraad ee aan ku bilaabay muxaadaradan bilowgeedii hor markii nebiga uu la hadlayay quraysh ee uu yihi laa ilaaha ila allah dhaha ka run sheega waxay ku jawaabeen waad garanaysaa ajacala alaalihata ilahan waaxida ina hada la shay-un cujaab waاnطalaqa almala-u minhum an isbiruu ku sabra calى aalihatikum kana muxuu leeyahay ku dhega awliyadiina ha ku fuqina ina hada la shay-un yuraad bay kuwii hore dheheen arrintan moxamed moodo ujeeddaa laga leeyahay siyaasad kalea ka dambaysa kuwaana maxay dheheen siyaasad kalea ka dambaysa awliyaha laga tago ha yeelina waddadii mushrikiintu waa isku waddo markaase waxay ka dhigeen awliyadii in la caayay loo gafay allana uu yihi alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waan ku celcelinayna waa qowlka ilahay fi suurati yunis qaala tacaala alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ilahay baa sidaa yidhi awliyada ilaahay ma cabsato mana murugoodaan aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun kuwa xaqa rumeeyey allana ka cabsaday ba alla yidhi hala tuuga maku jirtaa awliyadeyda soo barya meelay ku taalla miyaa jirta maya waa been bal ninka awliya tuuga ilahay wuxuu ka yidhi fiiri mathalu ladina اtakaduu min dunihi awliyaa ma nacbudum mathalu ladina اtakaduu min dunihi awliyaa kamathali اlcankabuuti اtakadat bayta wa ina awhana اlbuyuuti labayt اlcankabuuti law kanuu yaclamuun in allaha yaclamu maa yadcuuna min duunihi min shay kuwa alla sokadiis tusaalahood waxay la mid yihiin alla cid aan ahayn awliye ka dhigtay ee u yeertay waxay la mid yihiin baa alla yidhi sida caano caano guri dhisatay guri bay dhisatay inay guri ku jirta ismoodeysa roob kama celiyo gurigeedu qorax kama celiyo dabayl kama celiyo dhaxan kama celiyo laakiin iyada maxaa u dhisan guri villa oo adag sooma sida qabto iyadu caaro caadhow mushriga awliyada caabudana saas inuu diin diin haysto ismoodaya oo maasha allah yahay xub caaro caaro ku jira waa tusaale alla bixiye wey kamathali lcankabuuti itakadat baytan wa ina awhana albuyuuti labayt lcankabuuti law kaanuu yaclamuun gurina waxaa ugu daciifsan guri caaro caaro hadday garanayaan ilahay markaasuu sii raaciyey aayadda ku xigta ina allaha yaclamu maa yadcuuna min duunihi min shay ilaahay waa og yahay waxa asaga sokada ay u yeedhanayaan oo shay kalea wuu og yahay markaasaa aayadda kale alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacala oo kusoo gabagabeeyey wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi waman yacqiluhaa ila alcaalimuun waa tusaale aan dadka ugu maahmaahayno waxaana garta oo weeleeya alla yidhi kuwa cilmiga leh bar inay fahmaan makhluuq aniga aan abuuray in loo yeertahay waxba inaan ahayn ay la mid tahay caano caano guri nin gulay oo kale waa tusaale uu bixiyey jabaaru samaawaati walard si loo dareemo kuwa cidaan aan u yeeranaya ciddaas alla ma sheegin sanam keliya maaha sanam dhagax geed weli nebi malag kiristaanku maxay u yeertaa ma geedee u yeertaa nabi ciisey u yeertaan saasay kufaar ku yihin kuwana waxay u yeerteen ilaahay kayrkii awliyo awliya o dhan oo nabi ciisa ka fadli badan awliyo o dhan isku dar nabi ciisa ka fadli badan nabi ciise loo yeertaana waa kufriga wada ogna waa kiristaannimo yaa ciisa akifni haddii carabi lagu dhaho ama ingilish lagu dhaho o oh jesus help me waa intaas waa intii un o oh jesus waa yaa ciisa akifni help me waa isku mid ama saraaxiil ku dhah ama faransiiska wuxuu ciisu u yeertay caawimaad buu weydiistay magan uu magan galay kana muxuu yidhi yaa jilani akifni jilaniyo ii kusoo gurmo ii hiili madad yaa jilani labada gaal baan kala saarnay kaasna waxaan nidhi waa gaal kristaana kana ma ahan waa muslim soomaaliya maxaa dhacay waa soomaali ma soomaali buu islaamku ahaanaya labaduba ilaahay keyrkiiba u yeerteen waa baadi waa indhala-aan waa shirki waa kufri ummadda looga yeerayo kuwa xaqiiqda intay ogaadeen qarinaya marka oo ogaadeen manhajkii nabiga iyo caqiidadii nabiga inaanay sidan ahayn waxa lagu badbaadayay keliyana ay tahay nabi maxamed oo la raaco haddana qarinaya digniin baa ilaah iyo rasuulkiisa oo bixiya alla wuuba lacnadayba subxaanahu wa tacaala ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min alkitaabi wاlhuda min bacdi ma bayanaahu linnaasi fi lkitaab ulaaika yalcanahum allah yaa lacnaday allah wuxuu yihi kuwa qarinaya wixii aanu kitaabkeena ku cadaynay soo ilaahay tawxiid ma caddayn keligii in la caabudo keligii la magan galo keligii loo sujuudo keligii in la ateeco soo ma caddayn tii bay dabool saareen markaasuu xaqiiqdu waa ogyahay shirkiga in la sheega ma ogola asaguna ma sheegayo balaadu fiiri isagu inuu sheego dadka u sheega khatarta ma ogola cid kale inay sheegtana ma ogola yuu la dagaalamaya way caddah ilaahay buu la dagaalamaya waa cadow min acdaa illaah asagu ma sheegino ummaddii uma caddayn si loo badbaado dad badan baa ku lunsan dad badan baa maalulba digaag jinka u gowracaya ruuxaamada qaar baa maalulba fuquburaale wax la yidhaha laga shidaya qaar baa kullay mingis laga shidaya qaar baa kullayan faadimo rasuul iyo xaawa abaay xaawo iyo abaay faadimo u yeeranaya iyaga abaayo ula baxay meela ku walaaloobeen baan garan waayo waa waalid xaawa waa ayeeyo faadimona waa faadimo rasuul laakiin abaayay dheheen iyagu mise xaawo abootay yidhahdaan maaha kolley way u yeertaan a dumarkaa weliba u yeerta in loo caddeeyay diidaya in ummadii loo ifiyo xaqiiqda asagiina ma yeelayo in la caddeeyana ma ogola wallahi way caddahay inuu yahay cadow min acdaa illah ilaahayna wuxuu leeyahay kuwa qarinaya xaqa ulaaئika yalcanuhum اllah kuwa ilaahay baa lacnaday wayalcanuhum اllaacinuun mid keliya badbaadayo iyaga ka mido waa kee ila aladiina taabuu waaصlaxuu wabayanuu faulaa'ika atuubu calayhim wa ana tawaabu raxiim allahu akbar ila aladiina taabuu kuwii toobad keeni mooye awal buu xaqa qarinayay wuu arkay ilaahay buu ka cabsaday wuxuu go-aansaday inuu caddeeyo waa toobad keena wa aslaxuu camal wanaagsan buu sameeyey wa bayanuu way caddeeyeen shirkigii buu caddeeyey baatilkii buu caddeeyey kufrigii buu caddeeyey wixii o dhan buu caddeeyey fa ulaa'ika atuubu calayhim baa layidhi kuwa waan ka toobad aqbalaya wa ana tawaabu raxiim anna mid toobadda aqbalaan ahay raxiima muminiinta u naxariis badan qof kasta u qarinayo ilaahay ka baq ilaahay baad hortegaysaa tol iyo sokeeye iyo urur aad ka tirsan tahay iyo dhaqaalo uu aruursaday ama hebel baa lagu dhihi ilaahay uga baq soddon sanaa shiikh soo ah waxaan ma sheegin ma maanta sheegi karaa ha isdhihi maalinta aad fahamto ilaahayd ka baqdo alla u toobadkeen waad ogtahay cilmiga caddee u caddee kuwa ku indhalaa shirkiga u caddee ilaahay inuusan shirki cafinayn u caddee qofka shirki ku dhintay jannadu inay xaaraam ka tahay kalaamka ilaahay ku dul akri adigay badbaada kuugu jirta ninka cilmiga u leh oo qarinayo qaar badan oo culumaha qarinaya weliba ha qariyaane labay u qaybsamaan qarintay laba ugu qaybsamaan qaar waa qariyeen in la sheegana ma ogolo qofka sheego ugu nacebi kaasuu shaki ma leh inuu sindiiq yahay la dagaalamaya diinka ilaah maxaa loo sheegi maaa hal mar baa ku filan bu kudhi tawxiid in la sheego maanta ku filan weligeed maxaa loogu celcelinaya oo soo shirkigu ma dhoobna ma shirkigii oo joogaan wax kale ka hadalla maxaa loogu celcelinaya qur'aanku muxuu ugu celcelinaya faatixada maalin walba maxaa loogu celceliya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu waaba baranay maxaan ugu celinaya qur'aanka maxaa shirki maalin walba looga hadlaa la qur'aanka fiiri bilow ilaa dhammaadba tawxiid buu ka hadlaya isagaa dhibsanaya in la sheeg sheego arrinta haddii maalin walba aad salaad ka hadasho ama maalin walba aad soon ka hadasho ama maalin walba aad masale fiqi oo furuuca ka hadasho ama xaj ka hadasho ma lagu karaahanayo waad fiicanta macquul daaci fiican baad laakiin toddobaadkii ahaa mar tawxiid ka hadasho toddobaadka kalena waad ku celis waa lagu fiirinaya maxaa yeele tawxiidku masalo la sheego keliya maaha waa lagu kala tegaya dad shalay baadi ahaabaa ku hanuunaya dad baa ogaanaya inay shalay baadi ahaayeen qaar baa ku sirnaa oo laga yaaba waxaan ama muslim yaaba maya inuu mushrigi ogaanaya wuu goynaya xaqiibuu caddaynaya diintii baa gelaysa cabsi allaa gelaysa lamid maaha marka salaad iyo soon tawxiidku taciir buu leeyahay qaluubtuu taabanaya in la sheeg sheega ma rabaan marka si aan loo sheeg sheegin baa wax walba loo huraya kaas waa zindiiq dhaqaaluu bixin isku dir dadkiibu kicin oo maxaa abaabul buu samayn waxaasoo dhan maxaa loo samaynaya yaan tawxiid la caddayn kaasu cadow ilaahay way sindiiqii aan ka hadlayna wax badan wey midka kale qaar baa jira xaqii aan sheegayn laakiin lafahooda u baqaya ama dadka ka yaxyaxaya dadku isku karti ma aha inuu wixii sheegay ka yaxyaxaya xaqiiqda caddeeyo laakiin marka horka qofku qof caddaynaya wuu jaajgaroobaya waa u bogaya wuu jecel yahay markaasuu dhi shiikh berin xagga ma ka sheegi saa dambe xagga ma ka sheegi kaalay meeshaan kuwaana la hadal asagaa ku hor kacayaba kaasu waa muslim fiican laakiin nafsigiisu buu u yahay haddii wax wax sheega la waayo isna wax ma sheegayo weligii waa densanaanaya hadduu la arko laakiin cid u taagan waa garab taagan yahay qofkaasu qof fiican wey qof fiican weeye laakiin kii cadowga la dagaalamaya diinkaa daran ee og manhajka ilaah inta laga leexday inuu ka qariyo culummaday taasi ku socotaa amaa dadka kale caamada u badan laba islaam ma jirto nebi maxamed islaamkiu la yimid iyo mid kaleo xallaaji ibnu carabi laga qaatay oo ilaahay loogu dhowaado awliyada oo awliyada la baryo wallaahi ma jiro laba islaam waxaa la yidhaha ma jiraan kii nebi maxamed baa xaqa nebigu awliye ma u yeertay ma ku tawasulay qabri buu ku tawaafay ha loo yeerta ma yidhi bal bilcagsi wuxuu yidhi ciddii cidaan allahin u yeerta naartuu gelaya gaal waay qaala sala allahu alayh wasalama man maata wahuwa yadcuu min duuni illahi nidan dakhala naar xadiidkii bukhaari ku yaalla ninkii dhintay isagoo cidaan allahin u yeeranaya naartuu galay yii sala allahu alayh wasalam masaladu marka masalo fiqigo culimo isku khilaafsan tahay ma war culimmada kale celiya ma ee waa diintii abujahal iyo diintii nebi maxamed ha la kala saaro ha la caddeeyo abujahal sanam buu beriyey alluu ugu dhowaaday kana san awliyuu beriyey qabri alluu ugu dhowaaday abujahal nebi ibraahim baan raacay buu yidhi kana nebi maxamed baan raacsanay buu yidhi abujahal kacbadu ku dawaafay kana qiblada dhankeeda u tukaday labada gaal maxay u kala duwan yihin abujahal kacbadu ku dawaafayey waa xajinayey qaar badan baa laga yaaba inaysan ogeyn mushrikiintu inay xajin jireen waa xajinayeen ilaahay baa ka warramay nebiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam allana waa sheegay ilaahay ma cadaabayo iyagoo dembi dhaaf weydiisanaya wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun way dhawaa dawaafi jireen ibnu cabbaas baa ka warramaya wuxuu oran jireen labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa malaka kutubta ka akriya waa ku ajiibnay mid lagula caabudo ma jiro shirki mid lagula wadaajiyo ma jiro allow ilaa mid baanu kugu daraynaaba dheh yar oon tabar lahayn oo adigu aada leedahay ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa malak islaamkii markuu yimid ilaahay nabigiisa soo diray xajkii waa la saxay shirkigiina waa laga dhex saaray labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاnicmata laka wlmulk laa shariika lak laa shariika lak maxay kusoo dhammaatay ilaahay mid lagu dara male mid yar walaa mid weyn diin lislaam waa diinkaas wey waxaan kaloo dhan waa khusacbalaad iyo shirki iyo bidac nafteenna aan ku badbaadina ilaahay aan u hogaansanno soomaalinima diin maaha qoladee ahayden soomaali xagga taga adinka kenyaan xagga taga adinka ethoobiyan qiyaamaha lama dhahayo adigu reer hebel miaha ogaaskiini meyo soo ma laydin dhahay qof walba kullu nafsin bima kasabat rahiina adiga iyo beeshaadii waa la kala tegaya adiga iyo ilmahaagii baa kala tegaya iyo walaalaha iyo hooyada iyo aabbaha cid kaleo ku istaagaysana warkeeda ma leh qof walba naftaada badbaadi ku badbaadi nebi maxamed inaad raacdo ilaahay inaad keligii caabuddo waddadii nebiga xaggana ha uga leexan xaggana ha uga leexan ku toosnow maxaa yeelay qabriga marka la geeyo qofka su-aasha ugu horeeya la weydiinayo waa maxay man rabbuk yaa tahay miyaa la leeyahy adiga qolada ahayd miyaa malaa'igtu weydiinaysaa maya basaboor ma wadataa miyaa la weydiinaya maya dhalasho miyaa leedahay adiga aidi kar miyaad leedahay ma la weydiinaya maya halkan maxaa usoo aqisha lacag la-aan miyaa tahay miyaa la odhanaya maya waxa ugu horeeya la weydiinaya waa maxay munkar wanakiir laba malag oo mukiif oo laga cabsado si ilaahay u abuuray subxaana wa tacaala quwad ku abuuray ayaa weydiinaya man rabbuk yaa kuu rabbiya wamaa diinuk maxaa kuu diina kii sugnaana markiiba waa jawaabaya rabbigii buu caabudi jiray intuu halkan joogay ilaahay baa sugaya yuhabbit llahu aladiina aamanuu fi lqowli thaabit fi lxayaati dunya wa fi laakhira bilqowli thaabiti fi lxayaati adunya wa fi laakhira allahu rabbi buu ku jawaabaya kan kalena muxuu oran man rabuk marka la yidhaahdo ha un ha laa adri ma garanayo markaasaa la weydiinaya muminka maxaa kuu diinah alislaamu diini alla keliyo caabuday islaam waa maxay alla keliyoo la caabudo oo loo sharig yeelin wa islaamba maxaa la nabigaa fasiray an tacbud allaha waxdahu bilaa shariik islaamku wa ka ee magac iyo aariya iyo maaha iyo aan la baxna iyo maaha waa caqiido manhaj wadata waay waxa la rumeeyo oo dhaqan wata wey markaan af soomaaliyeeno caqiido manhaj wadata waa maxay waxa la rumeeyo oo dhaqankiina waafaqay ayaa la yidhahdaa alislaam ilahay keliya lagu caabuday alistislaamu lilahi bitawxiid walinqiyaadu lahu biaaca wاlbara'aةu من الshirki وأهل ahli shirki markuu muminka la weydiiyo o markii waa jawaabaya maba ka walwalaya mana ka baqayo malaa'igtan allahu rabbi buu oranaya markaasaa nabiga suuradiisi la tusaya ma taqaa ninkan muminku si markii uu garanaya rasuulka ilaahay isagoo weligii arag markaasuu leeya hada rasuul الlah aamanaa bihi watabacnaah kaluu rasuulkii alla weeye waan rumaynay waana raacnay markaasaa xagga samada laga dhawaaqayo an sadaqa cabdii addoonkaygu run buu sheegay ilaahay baa odhanaya addoonkaygu run buu sheegay jannada looga furaya albaab daaqad baa jannada looga furaya wuxuu bilaabayaa nicma naciimu alqabri wax la yidhahdo markaasaa la tusayaa jannada boosku ku lahaa oo uu degi lahaa allaahuma aqim isaaca buu odhanaya ilaa saacadda qiyaamo rid mar buu raba ma gurigiisu u raba meeshaas waa meeshaan wada tamanineyni in qabrigana lama kugu naxariisto jannadiina nala dejiyo qof kastoo muslima tamanigiisa u dambeeyo wey ilahay inuu raalli ka noqdo u janno galo laakiin bilcags mid kalaa taagan kii naarta la geeyey munaafiqii iyo mushrigii ee qabriga la geeyey marka hore la sii wadu leeyahay hoogiine war xaggee ii wadaa waa naxsan yahay maxaa yeele nafta marka laga qaadayo ogaanaya waxa uu yahay iyo meesha uu gelay nafta marka laga qaadayo ayaa nebigu wuxuu yidhi waa la tusayaa booska uu naarta ku lahaa hadduu kaafir mushriga ah mujrim ama waa la tusayaa hadduu jannada booska ku lahaa hadduu yahay qof mu'min oo taqiya marka isagoo nafta laga soo qaaday oo og in ciqaab loo wado ciqaab yaa weyli buu leeya xaggee ii wadaan iyaguna garbahay ku sidaan dadkani ma oga cabaadkiis godkii baa la geynayaa waa loo kala dhexbaxay isaga iyo malaa'igtii tol male sokeeye male dhaqaalo male inadeer male abti male dawlad male gantaallo male qaran male wixii o dhan tage maskiin mara ku duuduubana meel yaallow markaasay u imaanayaan xaq malaa'igtii xaq ahayd man rabuk muxuu ku jawaabi haun ha laa adri wamaa diinuk haun ha laa adri waman nabiyuk ma garanayu ku jawaab markaasana waay waay ku garaacayaan buu yihi nebigu bud naareed bud oo haddii lagu dhufto buurta uxud budayn lahaa uxud sooma taqaan haddii lagu dhufto budo ka dhigi lahaa ayaa lagu garaacayaa cabaadkooda waxaa maqlayu yihi alayhi salaatu wasalaam dhammaan cid kasta oo noolaa la thaqalayn jinka iyo insiga mooye cabaadkoodaa la wada maqlay laakiin jinka iyo insiga allah ka qariyey qarintana ilaahay xikmadiisa wey watuu nabigu yidhi lawlaa anii akhaafu anlaa tadaafanuu haddaanan ka baqayn inaa is-aasi weydaan la dacawtu allaha ilaahay baan baryi lahaa an yusmicakum inuu idin maqashiiyo min cadaabi alqabri aladii asmaca cadaaba qabriga anigu aan maqlo inuu idin maqashiiyo yaan weydiisan lahaa laakiinse yani laysma aasi doona ma nin baa aabihii soo qaylinaya aasay xaggee i wadaa hoogeyga ku hay ama qabriga marka la geeyo la garaacayo markuu maqlo qodayo le odaygaan la soo baxaya waa naxaya ninine qofkii ma aasayo waa ka cararayo xikmad ilaahay baana lakaga qariyay marka catar baan marinaynaa waa u qubaynaynaa waan ku duuduubaynaa waa jinaazaan ku tukanaynaa ilaahay aan u tuugaynaa waa qofkii muslimka daahirkaa mushrigii asaga warkaasba male mushrik ninkii raba xatar ha mariyo naar baa sugeysa mushrig la og yahay laakiin daahirka qofka muslimkaa ah ilaahay keliya caabudayay wixii u qarsan alla yaqaan waa xaraynay anagu hadduu ahlu jannaha waa liibaanay hadduu ahlu naar ahana waa hoogay isagana gaar ku tar marka qof walba oo nafta nin walbow naftaada u fikir qabla alfawaati alawaan intaan waktigu naga dhicin intaan lagu yeerin hebelow waktigaagu waa dhammaaday ama heblaay waktigaagu waa dhammaaday xag ilaahay baa lagu kaxaynayaa subxaana allah ilaa rabbika yowmain ilmasaaq xagga rabbigaabaa dadka marka loo kaxaynaya labadii meel baabood midbuuna ka gelaya ilaahay baan ka baryaynaa dhanka badbaadada ilaahay baan weydiisanaynaa dhankii nebi maxamed iyo asxaabtiisu mare inaan marno ilaahay baan weydiisanaynaa wahuwa alcaliimu alkhabiir inuu naho uusan na nahoojine na hanuuniyo waddada xaqaa nagu hanuuniyo laa ilaaha ilaa huwa ilaahay baan baryaynaa addoommaan nahay masaakiina tuugmadaan badinaynaa hanuun baan weydiisanaynaa raxmad baan weydiisanaynaa dembi dhaaf baan weydiisanaynaa toobad baan weydiisanaynaa jannaanu weydiisanaynaa cadaab baanu ka magangelaynaa keligii awoodda iska leh awliya lama leh ambiya lama leh malaa'igi lama leh keligii aan caqiidada saliimkaa ah ku dhimanno aan dadka ugu yeerno laa ilaaha ila allah dad badan baa ka khaldan tahay way ku dhawaaqayaan eray ahaan micin ahaan laakiin kuma dhaqmayaan oo wax kaley caabudaan xeerar kaley ku dhaqmaan mayd iyo awoowayaal bay u yeertaan malaa'ig bay u yeertaan jin bay qaarkood u yeertaan Eh, awliya u yeertaan waa lumay qofkaasi shirkul akbar buu dhexda u fadhiyaa dhexda diintii abujahal wey haba qariyaan kuwo badan oo khaa'imiina ha qariyaan kuwo badan oo qaarkood waxay ku odhanayaan haddii maanta xaqa loo caddeeyo dadkaa kala baxaya dadkaa kala tegaya isnacaya marka ka dhaafa xikmad maaha dadku inay kala tagaan inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun yacni xaqii haddaan caddeeyo mushrig iyo muwaxid baa loo kala baxayaaye ummadda ha iswadatee hala daayo ma saxba arrintaa ka warrama yacni qofkii shirkigiisa ha isaga jiro kan kalena kan ha ku wato ummaddu yaanu iscolaadinin halka ha lagu wada jiro ha la dhaafo salaada iyo soonka ha lagala hadlo waka waxay isla ogol yihiin keliya ha laga hadlo wallahi waa khiyaano aana khiyaano ka dambeyn hadday taas xikmad tahayna nebi maxamed iskumay dhaceen quraysh sala allahu alayh wasalam waxyaabay ku eedeeyeen waxaa ka mid a faraqa shamlatana midnimadanadiibuu kala gooyey labuu naga dhigay ilaa qorana ilaahay bay waxiday qorana shirkigeediibay ku dheganaatay labo faraqa shamlatana wa kafara alaaba aabayaashii horena mushrikiin gaalaa weeyi wa safaha axlaamana caqligeenana doqomuu ka dhigay dheh aan waxba garanayn oo dhagax iyo geedo caabuday dhagax iyo geedona way caabudaan ee eh, haddaan maxamedna la ka celin waa iska celinin eeday eedeeyeen waxaa ka mid a faraqa shamlatana midnimadanadii buu kala jaray ahlu shirki iyo ahlu tawxiid haddii ummadaad u timaado tawxiid sheegto kii alla u sharig yeelayey iyo kii alla waxidayey ma iswadanayaan maya in la kala baxaa madiinta ilaahay baa mase waa hawo ilaahay diinkiisii wey allah amraya subxaanahu wa tacaala walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum nnaar ilaahay baa oranaya ha u iilanina oo ha xigsanina kuwa dulmiga iyo shirkiga samaynaya oo adinku naartu idin taabata alla yidhi subxaana wa tacaala waa caddaynaynaa marka kutulaha ha soo harto inta badan hadiida hadday rabto inta soo harto ilaahay waxidiisa ilaahay badbaadinaya magac kaloo loogu yeerayo male magacu waa kii ilaahay bixiyey huwa samaakum lmuslimiin urur muslimiin waa magacii alle uu bixiyey subxaanahu wa tacaala diinkuna waa islaam cibaadadu waa tii nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam caqiidadu waa tawxiid waa tii nebi maxamed sala allahu alay slam sunadu waa kii nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam khalaas badbaado kale ma raadinayo haadaa huwa ariiq waddadii lagu badbaadayay wataas ninkii doona ha diido kii doonana ha ogolaado qof walba oo caddayn karo ilaahay ugu dhowow maalinta qiyaama allah ha ku yidhaahdo xaqaygii baad maalin heblo sheegtay addoommadaad u caddaysay saas awr awgeed baan kugu cafiyey amase waad cadda mid caddaynayaad dhegaysatood garab istaagtay xaqaygaad ayiday anna waa ku cafiyey inuu maalintaasna yidhaahdo maxaa ka fiican qof walba waa tamaninaya maxaa yeeley waa imtixaan ilaahay waa kala addoommada wax u sharig yeelayan oo inuu ka baabi'iyo waa karaa nasaaro iyo yahuudba dhulka la jaro laakiin adduunyadu waa daaru ibtilaa waxaa adduunka mar soo martay adduunka wada mushrikiina oon hal muwaxida ku jirin xilligii nebi ibraahim alla soo dirayay keligiisaa muslim noqday oo ilaahay rasuul ka dhigay dabeedna wixii ka dambeeyey ahlu tawxiid lama waayin haba yaraadaan mar kastoo nebi lasoo diray bataan oo nebigii uu dhinto dacwadiisii cabaar sii socoto oo saxaabadii nabigaasu wadaan oo haddana la dacwadii waxaa sii gala nusqaan nusqaan nusqaan shirki baa soo noqda markaasaa nebi kale alla soo dira meeshii bay ka bilaabataa dibba tawxiidka saasay tacaaqub u samaynaya shirki iyo tawxiid nebi maxamed nebiga ka dambeeya la sugayaa waay maya ilaahay wuxuu noo soo dejiyey qur'aan waxba laga bedeli kara marka kutubtii hore o dhan waa la bedelay laakiin qur'aanka allah kafaaro qaaday si kastoo yeelaan mushrikiin waxba kama bedeli karaan laa yأtiihi الbaطil min bayni yadayh wala min khalfih tanziila min xakiimin xamiid inaa naxnu nazlna dikr wa inaa lahu laxaafiظuun ilaahay baa kafaalo qaaday ilaalinta kitaabkan mar walbana wuxuu soo saarayaa subxaanahu watacaala kuwa xaqa dadka u caddeeya kuwa indhaha u fura mar kastoy mugdi daboolo ama baail xaqii laga saromariyo kuwa soo rujinaya baailkiina tuuraya xaqiina banaanka keenaya ayaa ilaahay mar walba keenaya dhulka o dhan ka keenaya ummad dhan baa alla ku badbaadinaya subxaana wa tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa wahuwa caliimu lqadiir waa maalin jimca waana gelin dambe in ilaahay sabab nooga dhigo ummad badan inay hanuunto aamiin dhaha ummad badan oo qabuula caabudaysa awliye u yeeranaysa qabri ku tawasulaysa abay abay diin ka dhigtay inay toobad keenaan oo ilaahay sabab nooga dhigo oo miisaanka qiyaamo noogu daro aamiin dhaha ilaahay sababaa nooga dhigo allahuma ahdina wahdi bina ilaah annagana hanuunin sababkeennana ummad badan ku hanuuni ya da aljalaali walikraam maxaa yeele ummaddu iyagaa xaqa isu sheegaya siduu nebigubu yidhi man dalla calaa khayrin ninkii khayr tusa walaalkii qof kale khayr tusa wuxuu leeyahay mithla ajra faacili kaas kale ajirku sameeyo kalu leeyahy idan marka waxaa loo yeerayaa dadka shirkigaan uga yeerina waddadii nebi maxamed baan ugu yeerayna sala allahu alayh wasalam oo aan waxba lagu darin kitaab wa sunna alkitaab wa sunna waa labadii nabiga ka dardaarmay xadiidkaanaan kusoo gabagabaynaya uu yihi calayhi salaatu wasalaam taraktu fiikum maa in tamasaktum lan tadiluu bacdii abada waxaan idinkaga tegey arrin haddaad ku dhegtaan gadaashayda aydan lumayn kitaab allahi wa sunatii saasuu yihi calayhi salaatu wasalaam kitaabka ilahi iyo sunada nebi maxamed labadaa aan raadino qaala allahu qaala rasuulu llahi baan ku badbaadayna qaala rasuulu llahi waxaanan garanayna ilaahuw nabar baan leenahay rabbi zidnii cilman ilaahay cilmi noo ziyaadi baan leenahay ilaahay baan tuugaynaa hanuun baan ka baryaynaa cilmi baan ka barbaynaa barwaaqaan ka baryaynaa amni baan ka baryaynaa guul baan ka baryaynaa sharaf baan ka baryaynaa kulli yaa haysta keligii yaa la haysta cidna keligii baan ka baryaynaa weydiisanaynaa laa ilaaha ila allahu waxdah laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadiir waxaan kusoo gebagabaynayaa nafta iyo tiinaba ilaahay baan u baryaa u dardaarmaya inay ilaahay ka baqaan alla inaanan ku kadsoomin nicmada iyo barwaaqada iyo amniga uuna siiyey oo aanan hilmaamin rabbigeen inaan tuugno hanuun raadino shirki ka fogaano bucd albucd fogaan meesha u dambaysa aan shirki ka fogaano iyo ehelkiis ehelkiina ma wadan kartid shirkina ma tuuri kartid beentaawo shirki tuur ahalkiisana raax waa qori yaqiiqiisi ka beri noqo ilaahay qalbigaaga ha ka daalaxdo inaad shirki iyo mushrikiin midna aadan doonayn riximka xidhiiri quudi waxa u qaban karta u qabo ama shirki ha yeelin ilaahay labada waalid buu diiday aayad qur'aana in lagu adeeco shirki qaala tacaala ilaahay baa odhanaya wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tuطicumaa labada waalid hadday damcaana kugu qasbaan inaad ii sharig yeesho waxaadan cilmi ulahayn haka yeelin yaa yidhi allah shirki laguma adeecay waa ku habaaraya laba farood baan kuu taagay waa weligaaba hooyo ha dhahdo weligeed aabba ha dhaho haddayba shirki kula rabaan ama shay shirkiga waxay ku samayn lahaayeen kuweydiiyaan si dhaqaalo iyo aada u siiso shirki loogu sameeyo haka yeelin wasaaxibhumaa fi dunya macruufan ilaahay muxuu yidhi adduunyada kula saaxiib si wanaagsan labada waalid watabic sabiila man anaaba ilaya raac waddada kuwa aniga ii toobad keenay allahu akbar watabic sabiila man anaaba ilaya raac waddada kuwa aniga iisoo laabtay sharciyana ilaah u laabtay shareecadiisa caqiid ahaan alle keliya caabuday manhaj ahaankiisa keliya ku dhaqmay nebigiisa ku dayday calayhi salaatu wasalaam waddadaa raac ba ilaahay odhanay urur ma aha marka urur la yidhaahdo urur hebel oo saas ma aha waxaa weeye waa islaam islaam diinu muxamed calayhi isalaatu wasalaam kitaabkii sunnadaan raacayna kaasaan walaalo ku nahay ciddii diidana cod ugu nahay khalaas xisbullaahi maxaa lagu noqonayaa ilaahay oo la adeeco iyo rasuulkiisa calayhi isalaatu wasalaam xisbu shaydaanna ilaah iyo rasuulkiisa oo la diido gaalada xisbu shaydaan waa badan yihiin xisbullaahina waa mid waa inta ilaahay keliya caabuda nebi maxamedna raacay iyaguna aan ku kala tegin diinta sida allaba amray wاctasimuu bixabli اllahi jamiiعa walaa tafaraquu xariga ilaahay ku wada dhega dhammaantiin oo ha kala googo'ina ilaahay masuufi shiico sunni salafi mulxid calmaani xariga wada qabsada miyaa ku walaalooba maya inta mu'miniinta a ah wala la hadlay yaa madooba la leeyaha isku dheganaada ha kala tegina ahlu tawxiid inay qabsadaan xarigga ilaahay iyo sunada nabiga calayhi salaatu wasalaam inay qabsadaan baa loogu yeerayaa oo markaas ilaahay subxaanahu wa tacaala xarigiisa lagu dhego oo lagu midoobo xarigga allah lagu dhego oo lagu midoobo subxaanahu wa tacaala marka aan xarigga ilaahay wada qabsano isaga aan ku midoowno isaga aan walaalo ku ahaano inama almu'minuuna ikhwa iimaanku hana mideeyo walaalaha naga dhigo shirkiga iyo taaquudkana aan beri ka noqono inta goori goor tahay oo aanan alla hortegin annagoo qaawan oo cagacad oo weliba aan masaakiina oo aan tabar lahayn nin walbou naftaada ku badbaadi ilaah iyo rasuulkiisa inaad raacdo ood ku raacdo manhajkii allah iyo rasuulkiisa laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulu llah وجزاكم الله خيرا والله سبحانه وتعالى أعلم